aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa walaalkeena maxaa u sheegaynaa ilaahay dulteen jintaa si dalacaado wadada jihaadka weliaan haynaayo kama weecan doono waan ku shaahidnaayo kama weecan doono waan ku shaahidnaayo kani waxa uu ahaa walaalkeen abu jabal waxay u dileeno camalkiisa suuban waxay u dileeno camalkiisa suuban waxaa horay u tagay walaalkeen abu subayr welima is استعين دعوذي أواذي ولما استعين دعوذي أواذي واحد وذا موكين إنا نهي إذا ألي وحنو تينهي ونصرين تدينتا وحنو تينهي ونصرين تدينتا واحد وذا أوغاتان كفار يا هيمي ذودي إنا نارسان دونو قرول بي أهاتو إنا نارسان دونو قرول بي أهاتو raaco wilaayadkan dhiisidood waqti badan u huray walaalkeen abujabal ilaahw ka aqbal walaalkeen abujabal ilaahw ka aqbal walaala islaamka wehelkoodaan ahay waawinyada jannaada inuu naga waraabsho waawinyada jannaada inuu naga waraabsho waawinyada jannaada inuu naga waraabsho waawinyada jannaada inuu naga waraabsho ilaahay na siiyey islaamta